bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamadi waalihi wصaxbihi ajmaciin baabu qismaة اlafcaali baabkii qeybinta afcaashi wuu u baab yahay baabkan waxa weeyaan baabkii horena cilaaquu laleeyahay min naaxiyana waxa weeyaan baab cusub wuu yahay waad ka ogaan doontaa waxa weeyaan abwaabtan waxaa u sameeyey ninka oo kitaabka dabciyey baa abwaabta u sameeyey laakiin musanifkiisa waxa abwaabta ama uusan samaynin wa in aradta qismata alafcaali liyanjali canka sada alishkaali fahiya halaathun maa lahuna raabicu maadin wa ficlu اlamri wاlmudaaricu fakulu maa yasluxu fiihi amsi fainahu maadin bgayri labsi wa xukmuhu fatxu اlakhiiri minhu ka qowlihim saaraa wabaana canhu wاlamru mabniyu calى الsukuuni mithaaluhu اxdar safqaة اlmaqbuuni wain talaahu alifu walaamu faksir waqul liyaqum اlgulaamu wain amarta min sacaa wa min gadaa faasqط اlxarfa alakhiira abada taqulu ya zayd اqdu fi ywmi اlaxad wasca ilى اlkhayraati luqiita الrashad wahaakada qowluka firmi man ramaa faxdu calى dalika fima stubhima wاlamru min khaafa khafi اlciqaaba wa min ajaada ajid اljawaaba wain yakun amruka lilmuanathi faqul lahaa khaafih rijaal alcabathi musanifku wuxuu leeyahay wa in aradta haddii aad doontid qismat alafcaali afcaasha qeybitaankeeda haddaad doonaysid afcaasha inaad ogaatid siday u qeybsanto liyanjaliya inuu kaa faydma awgeed canka adiga sadal ishkaali ee ishkaalka mirirkiisa ama daxalaysigiisa sada waxaa loo isticmaalaa birta markii qadiim ay tahay waxa dulfuulayo oo mirirka uu kow ugu yahay daxalaysiga uu qeyb ka yahay marka waxaa loo soo isticaaraystay qofka markii ishkaalaadka ay ka bataan sidii birta markii daxalaysata ay u macnabeeleyso maskaxdiisana ay maa u macnabeeleysaa marka ishkaalkaas inuu kaa baabaa a haddii aad doontid wuxuu kugu imaan karaa inaad afcaasha aqsaamteeda garatid wa in aradta haddii aad doontid qismata alafcaali afcaasha qeybinteeda liyanjaliya inuu kaa faydma awgeed canka adiga sadal ishkaali mugdiyaasha mirirkooda fahiya afcaashii thalaathun saddex weeyaan maa lahunna raabicuun mid afaraad ma laha afcaashi saddex lay u qeybsataa mid afaraad qismi afaraad ma jiro markaasaa lagu yihi maadin weeyaan kan koobaad maadiyun hadda fiiri maadintaas bedel min halaatha wa maca daalika markuu ardayga uu yahay eh, mubtadi wuxuu haysanayaa maadin inay hoos dhigan tahay maya way godan tahay maadiyun ay asalkeeda aheed isim manquus a waay yadaasaa iltiqaau saakinin loo xadfay wa ficlu lamri amarka ficilkiisa weeyaan wاlmudaaricu waa midka saddexaad saddexdaasay u qeybsaa ficil maadi ficil amar ficil mudaaric markaasuu haddana wuxuu rabaa inuu ficil kasta midka kale kaaga sooco wuxuu ku yiri fa kulu maa ficil dhammaantiisa yasluxu fiihi asiga uu ku haboonaado amsi lafdiga amsi inuu galo ku haboonaado fa inahu maadin ficilkaas maadi weeyaan bigayri labsin shaki la-aan ficil kasta oo maadi gadal laga xariiri karo haddaad aragtid ficil maadi waxaad leedahay daraba zaydun amsi daraba amsi haddaad tidhaahdid ficilkaas maadi waa amsiyaa geli karto laba calaamoon hore usoo sheegnin ha iska iloobin taau taaniihi saakina iyo taau lfaacili ficilka maadi wuxuu la gaar ahay ka mid aheed meeshaan wuxuu ku daray calaamo kale oo ficilka maadi lagu daro oo laakiin ficilka aan ku dhex jirine ka banaan waa lafdi amsi haddii la raaciyo fa kulu maa ficil dhammaantiisa yasluxu fiihi uu u haboon yahay amsi in la geliyo fa inahu ficilkaas maadin weeyaan bigayri labsin wa xukmuhu ficilka maadi xukumkiisane fatxu lakhiiri aakhirka in laga kordhiga weeyaan oo minhu min alficli ka mid eh ficilka oo maadiga ah waa mabni haddana waa inuu fatxa aakhir ka saarnaata daraba samica akala shariba in la yidhaahdo ka qowlihim ou yaaba kamid a ah bou leeyahay ay ku qowleen saara waa socday wa baana canhu waa ka waa ka soo e, go'ay baana canhu bimacnaa infasala canhu ayib saasaa asalka kulu ficlin maadin yubnaa cala alfatxi asalka saas waay daraba akala samica nadara qaraa sidaas in la yidhaahdo laakiin laba xaalaa ku imaan karto ilaa idaa اtasala bihi taau lfaacili ama damiir rafci mutaxariga ka caamsan damiir rafci mutaxarik hadduu la xiriirsado ficilkii meeshii aakhirkiisa laga kordhigi lahay waxaa weeyaan sukuuna lagu bidlaynaya oo waxa leeya darabtu tadaasaa la xiriirsatay waxaana loo yeelayaa karaahata tawaali alxarakaat haddaan ba'daas la reebin daadkii hore oo kordhignaa iyo raadioo kordhigan iyo ba'dii haddii la kordhigo ta'dina ay awal xarakaysan tahay marka waxay noqona culays sidaa daraaddeeda ficilkii maadi aakhirkiisa loo reebay muraacaatan lima اtasala bihi fii aakhirihi oo taa maxaan ku irahdaa damiir rafci mutaxarik ah xaalada saddexaad waxa waaye ficilka maadi ida اtasala bihi waaw ljamaaca hadduu la xiriirsado badela maa yubnaa bilfatxi yubnaa cala اdam hadda daraba u ahay waaw laxariiri darabuu darabuu ficil maadi mabniyun cala dami litisaali biwaaw ljamaca la dhihi doonaa marka ficilka maadi saddexdaas xaala kama marno an yubna cala alfatxi wa huwa alaslu an yubnaa cala asukuuni ida itasala bihi damiiru rafci lmutaxarik an yubnaa cala adami ida itasala bihi waaw ljamaaca saddexdaas xaalo waay waxaa dheeraad eh xaala hadduu ficilkii maadi ou muctal aakhir noqdo oo macnaha alif ou ku jiranaado sidii dacaa oo kale ramaa oo kale meeshii fatxadii a mabniyun calaa fatxa daahira la dhihi lahay fatxa muqadara cala alif ale xaala raabica waa laga dhigi karaa ayib walamru mabniyun cala asukuuni mithaaluhu xdar safqat almaqbuuni walamru amarkii mabniyun waaye mid oo lagu bineeyo cala asukuuni ficilka amar waxa weeyaan sukuuna lagu binayna idrib ismac waqtul wadhab wandur aa laleeyahay mithaaluhu waxaa kamide mithaaluhu waxaa kamid eh ixdarniyaaw ka digtoonaw safqata almaqbuuni midka la kadiyey gorgoradiisa ka fogow qabni waxaa la yidhaahdaa yowma taqaabun wixii qofkaana uu lahaa oo qof kale laga siiyo litaksiirin cindahu maqbuunkaasaa la yidhaahda dadka ahlu naarta qiyaamada markay la gaara nasiibkii ay qiyaama oo jannada ay kulahaan lahayn dadkii ahlu muminiinta loogu daraya ayagana naara loogu bedela maqbuuniin waa marka ninka beeca aanan garanaynin oo dee si fiicanna aan waxba u gadin karin waxaa leeyahy inaad wax ka gurgurtantid iska dhaaf hadhowti waa lagaaga daba imaanaya marka ixdar taasaa loo jeedaa ixdar ficil amar mabniyun cala sukuun kaas waa waa xaala min ah, xaalaati maxaan ku iraahdaa ficilka amar xaalada labaad waa tan uu noo keeni doono ficilka amar hadduu muctalu aakhir uu yahay yubnaa cala sukuuni ma aha yubnaa calaa xadfi xarfi اlcila mathala hadda dacaa oo kale ficil amarka keena lagu yiri udcu aad leedahay udcuu waawdi waa la gooy ficil amar mabniyun calaa xadfi xarfi cila laleeyahay waa xaalada labaad xaalada saddexaad ida اtasala biaakhiri ficli amar waaw اljamaaca aw alif اlاثnain aw yaau lmuanath اlmukhaطaba badela maa yubnى bالsukuun yubnى calى xadfi xarfi اlcila liannahu taabic limudaaricihi waxaa la yihahdaa ficlu اlamri yubnى calى maa yujzamu bihi mudaaricuhu ficilka mudaaric haddii waaw jamaaca iyo alif اlاثnain iyo yaau lmuanathati اlmukhaطaba ay la xariirsadaan sidii xadfu nuun loogu icraabi jiray yaa ficilka amaro intaas ay la xariirsadeen asigana yubna calaa xadfi nuun sidaas waa midiisa saddexaad wa markaasuu wuxuu ku yiri wa in talaahu ficilkii amar haddii uu raaco alifun wa laamun alif iyo laam hadday kadib dhacaan ficilkii amaroo reebnaay hadday alif iyo laam kadib dhacaan fagsir ficilka amar aakhirkiisa hoos dhig wa qul waxaad tidhaahdaa liyaqumi lghulaamu wiilkaa istaago tan waxa weeyaan hadda musanifka ficil amaru isaga keena laakiin gaarku ma ah waa qaacida la yidhahda iltiqaau saakinayn haddii laba reeban ay kulmaan labadii reeban midka horaa la xarakayna waa la hoos dhigaya mathala qum ayadoo ah qum ficil amar ah, mabniun cala sukuun iyo alif iyo laamka dib dhaceen alleyl oo kale marka muxalee qum miimtu waa reeban tahay aliftan oo alleyl ku jirta aliful wasliyaa la yidhaahdaa markii wax ay ka hormaraan way dhacay laamtina waa y reeban tahay qum miimtina waa ay reeban tahay sida looga badbaada marka maxaan ku irahdaa iltiqaau saakinayn yaa ficilka aakhirkiisa lahoos dhigayaa oo waxaa laleeyahay qumi leyla ilaa qaliil qumi alaleeyahay qum ay ahayd awalkii hore marka taas ma noqonayso ficil oo amaroo lahoos dhigay ma noqonayso liannahu waxaa weeyaan hoos dhiga sideedaba min calaamaati اlismi biاljari wاtanwiini wاnidaa waal wa musnadin lilismi tamyiizun xasal hoos dhiga calaamada isimka lagu yaqaan ficil ma hoos dhigmo marka xarakadan oo iltiqaau saakinayn daraaddeed loo keenay ma aha xarako ou ficilka asal u leeyahay maaha waa shay caarid iska ah yazuulu cinda zawaali lcaaridu haddii alif ilaamtaas laga bixiyo qum anta a lagu leeyahay anti waa iska reeban tahay saas waay marka wax weyn maaha marka ficilkana kuma gaara hee kulu iltiqaai saakinayn oo dhan oo kulmo waxa weeyaan sidaasaa lagu samaynaya ayib hadda liyaqum waa ficil oo amar waxaa loo leeyahay laamtaasaa laamul amri liyaqum ha istaago ficilka mudaaric waay laakiin laamul amraa gashay marka macnihiisa amaray u badashay wa in amarta haddii aad amartid min sacaa wa min hada ficil sacaa amar ka yimid haddaad keentid iyo ficil hada sacaa waa waa baxay ama waa orday hadaa waa jarmaaday haddaad ficil amar ka keentid fa asqid tuur alxarfa alakhiira xarafka dambe abadan weligaaba tuur ficilka hadduu muctalu aakhir ou yahay ficilka muctal aakhirka waxaa weeyaan kulu ficlin yantahi aakhiruhu bialifi bilif aw bilwaaw aw bilyaa ficil muctala la yidhaahda hadduu ficilka aakhirkiisa intaas mid kamida ou yaalo oo ficil amar laga dhigo waxaad samaysaa iska gooy xarafka dambo taquulu waxaad leedahay yaa zaydu zaydow uqdu jarmaad fi yowmi alaxadi maalinta axadda ah dheelmo wasca soco ila alkhayraati wanaagyaalkana u soco luqiita ha lagula kulmiye arashada hanuun ha lagula kulmiye wahaakadaa midkaas waxaa la mid ah, qowluka adiga qowlkaadoo firmi markaad aad ku qowshay irmigoo min ramaa ka yimid firmi min ramaa hadda waxa weeyaan ugdu waa ficil oo muctalu bilwaaw hadaa yaqduu ou ahay sacaana waxa waaye waa ficil oo alif ku jiran yascaa ou ficilka mudaaric ahay marka marka ficilkaas eh, asagoo waaw ku jirana waxa weeyaan hadaa yaqduu asagoo alif ku jirana ficilka amar sidiisaba wuxuu ka yimaadaa mudaariciisa amar amarum lagama keena maadi marka horta hadaa ficil maadi waa mudaariciisa keen yaqduu amarkeen ya-dan mudaarica lagu bilaabana alif ku bedel aakhirkana ka goy uqdu aa laleeyahay marka inuu ficilkan uqdu ah oo waaw ku jiran waxaa kugu daliil ee damada meesha lagu reeba godnaanta godnaanta waxay daliil u tahay ana almaxduufa waaw wasca markii layidhaha sacaa yascaa ou ahay ya alif ku bedel oo ficilkii isca a laleeyahay waxa ficilkan ka go-an inuu yahay alif waxaa ku tusinaya fatxada oo ficilka aakhirkiisa lagu reebay waxaa lamid ah ramaa yarmii ay ahayd amarka keena lagu yihi irmi aad leedahay marka miimta hoos dhiga saaran waxay daliil u tahay miimta hoos dhiga saaran waxay daliil u tahay ana almaxduufu yaa inay tahay marka marka ficilkii amar ima an yubnaa cala asukuun idrib ima an yubnaa calaa xadfi xarfi lcila wa huwa eh, ugdu iyo isca iyo irmi midda saddexaad an yubnaa calaa xadfi nuun idribuu uqtuluu idribaa idribii midaas musanifku ma uusan ka hadlin laakiin dhammaystira saddexdaas xaalo markaasuu yiri walamru min khaafa khafi lciqaaba wa min ajaada ajid iljawaaba masaladan hadda uu yidhi masala sarfiga waa naxwo shaqamaba kulahabo in hadda meeshan lagu sheego macno weynku ma laha wuxuu amarka oo min khaafa ka yimid amarka khaafa ka yimiday haddaad rabtid amar khaafa ka keen haddii lagu yidhaahdo waxaad tiraa khaf dheh khaafa fulaan waa cabsaday maadi waay mudaaric maxay noqonayaa khaafu ay noqonaysaa dayib markii amar la geliyo waxay noqon lahayd ikh waxay noqon lahayd yakhaafu maxay noqon lahayd khaaf ay noqon lahayd marka waxaa kulmayo aliftii oo wasadki oo reeban iyo ficilka amar oo aakhirkiisa ou reeban yahay iltiqaau saakinayn iltiqaau saakinayn markuu dhaco yaa waxaa imaanaya labadan xaraf midkood in la xadfo fa'da oo aakhirka oo reeban iyo iyo ficilka cayntiisa oo alif ku jiran alifkia la goyna lianna xarfa xarfi alcilati awlaa bilxadfi min alxarfi asaxiix markii alifkii la gooyo khaf ay soo baxay aydoo khaf ee eh, saas u reebaneed yaa alif iyo laamka dib dhacday markaasaa fa'di hoos dhigay khafi lciqaaba laakin amarkii khaf wa khafitaan waxaa weeye takhalusan min iltiqaa'i saakinayn wa min ajaada wاlmru min khaafa wman ajaada maha wmin ajaada haddii ajaada wixii waa hagaajiye ficilkaas maadi amarka keen lagu yiraahda ajid dheh hagaaji ajid iljawaaba jawaabti hagaaji ajid markaas waxaa weeyaan ficil amar ajidi hoos dhigaasna iltiqaa u saakayna keenay haddii amarkiisa ajid waay ajid camalaka alagu le ajid khaf saas weeyaan wa in yakun amruka lilmuanathi faqul lahaa khaafi rijaala alcabathi wa in yakun haddii uu yahay amruka amarkaada lilmuanathi haddaad muanath wax amraysidne faqul lahaa waxaad u tiraahdaa khaafi naag yahayay ka cabso rijaala alcabathi cayaarta raggeeda iska ilaali dumaraa tahaye ragga cayaarta lagu yaqaano hadhow way ku fara xumaynan iska ilaali tan masaladii aan ihi musanifka ma sheeginay aheed astakfirullah waaba sheegay oo waa maxay ficilkii amar ida اtasala bihi alif الاثnain aw waaw اljamaaca aw yaa اlmuanath اmukhaطaba yubnى badla الsukuun yubnى bxadfi الnuun khaafi ficil amar mabniyu calى xadfi الnuun اlyaa faacil baan dhihi doonaa marka musanifku wuxuu kuu sheegay ficilka maadiga ah saddexdiisa xaalo qeyb ka mid ah amarkana waa ku wada sheegay kulligiis siduu yahay marka mudaarican asaa gadaalka keeni doono sidaas marka ula soco taqsiim aada u fiican weeyaan wa in aradta qismat alafcaali liyanjaliya canka sadal ishkaal liyanjalii liyanjaliya w laakiin markii beytka la akhrina liyanjaliya laleeyahy min ajli daruurati shecr ayib alwaaw lilistinaaf in xarfu shardi jaazimu yajzimu ficlayn اlawalu ficlu shardi wاthaani jawaabuhu wa jazaauhu arad ficil maadi mabniyun calى sukuun litisaalihi bdamiir rafci mutaxariki aradta iyo darabta isku craab waay idan arad ficil maadi mabniyun calى sukuun litisaalihi bdamiir rafci mutaxariki fi maxali jazmin ficlu shard w taau faacil mabniyun calى fatxi fi maxali rafcin qismata mafcuul bihi mansuub calaamaة nasbi fatxaة daahiraة fi aakhirihi qismata mudaaf afcaali mudaafu ileyh majruur calaamaةu jari kasra daahira liyanjaliya allaamu xarfu jar yanjaliya ficlu mudaaricu mansuubu bian mudmaratan bacda laami kay jawaazan yanjaliya ficlu mudaaricu mansuubu bian mudmaratan bian mudmarata جوازا و calaamaةu nasbi fatxa daahir لأن yanjaliya ay ka dhigan tahay laamukey waxay ka mid tahay nawaasibtay ka mid tahay laakin laa tansibu hiya binafsiha اlmudaaric inamaa tansibu اlmudaarica ban mdmarata bacdaha laakiin idmaar hadaa waajib ma ahna jawaaz waay waata ilaahay qowlkiisa hore uu soo niri wa umirtu lian akuuna nuunti waa la muujiye laamti laamukey gadaasheeda marna waxaa lyidhi wa umirtu linuslima nuunti waa la goy marka waxaan ka qaadanay inay labadiba ay banaan yihiin marka allaamu laamukay yanjaliya ficlu mudaaricu mansuubu bian mudmaratan bacda laamikay wa calaamatu nasbi fatxa daahira jawaasan waay canka can xarfu jar wاlkaafu damiir mutaصil mabniyu cala اlfathi fi maxali jarin aljaaru majruur mutacaliqu biyanjaliya sadaa faacil liyanjaliya sow kaaga fayd macanka sada ishkaali ishkaalka mugdigiis sow kaaga faydmo waay sadaadi marka asaa faydma faacil waay sadaa faacil marfuuc calaamatu rafci damat muqadarat cala alif manaca min duuriha tacaduru liannahu waa ism maqsuur ah sadaa mudaaf alishkaali mudaafun ilayh majruur calaamatu jiri kasratu daahiratu fi aakhirih ayib fa hiya alfaaw waaqicatu fi jawaabi اshardi hiya damiir munfasil mabniyu cala اfathi fi maxali rafci mubtada halaaثu khabr mubtada marfuuc calaamatu rafci damat daahiraة fi aakhirih wاljumlaة min alficli wاljumlaة min almubtada'i fahiya wa khabarihi halaaثu fi maxali jasmin jawaab الsharطi fiiri wain aradta haddii aad doontid qismat اafcaali likay fahiya halaaثun weeyaan jawaabta meesha dheci fiirso tii hore aradta ficlu shardi ahayd fa hiya halaaثuna jawaabtii waa marka jumla ismiya hadday jawaab dhacdo waqrun bifaa jawaaban low jucil lin aw gayrihaa lam yanjacil waatuu ibnu maalig yiri haday jawaabta jumla ismiya dhacdo fa in lala xiriiriyaa waajib ah siday macnaha hadalkii ay isugu toosaan lama dhihi kara w in aradta qismat alafcaali hiya halaathun lama dhahay fa hiya halaathun alaleeyahy marka marka jumladan waxaa weeyaan waa fa hiya halaathun fi maxali jasmin jawaabu shardi waraabitu fadaas weeyaan maa lahuna raabicun maa xarfu nafyi fiiri maadi mawsuula ma aha maa lahuna malaha waa nafyi waaye macarad haday nafyi naafi ay tahay craab maa xarfu nafyin lahuna allaamu xarfu jar huna ismun damiiru majruuru bilaam mabniyu cala اlfatxi fi maxali jarin aljaaru wاlmajruur mutacaliq bkhabari mutaqadimi maxduufin taqdiiru kaa'inu aw mawjuudu raabicu mubtada muahar marfuucu calaamatu rafci damat daahiraة fi aakhirih jumladan oo lahuna wاljumlaة min almubtada wاlkhabr laa maxala laha min alicraab ayib maadin maa lahuna raabicun mid afaraad male maadin fa hiya halaathun weeyaan maadin weeyaan maadintaas waxay bedel ka tahay halaathadii maadin badalu min halaath liannahu saddexdiiyaa la fasiraa wa badalu marfuuci marfuuc wa calaamatu rafcihi damatun muqadaratun cala alyaai almaxduufati manaca min duhuuriha athiqal maadiyun ay ahayd ya-dii oo reeban iyo tanwiintii oo nuun saakina aha kulmay labadii markay kulmeen ya waa la goy liiltiqaa'i saakinayn marka tanwiintii oo ya-da dul saarneedna dibaa loosoo tuuray marka maadin badalu min thalaath wa badlu lmarfuuci marfuuc wa calaamatu rafcihi damatun muqadaratun cala alyaai almaxduufati liiltiqaa'i saakinayni manaca min duhuuriha athiqalu maadi ayadoo ahayd baa la tanwiin la geliyay maadi ay noqotay inay maadintaas godan tahay waxaa kugu daliil ah wa ficlu amri lagu soo cadfi fiiri alwaawu xarfu caطfin ficlu macطuufu calىa maadin wاlmacطuufu calى اmarfuuci marfuuc wa calaamatu rafcihi damat daahiraة fi aakhirihi ficlu mudaaf alamri mudaafu ilayhi majruur calaamatu jari kasraة daahiraة fi aakhirihi wاlmudaaricu alwaawu xarfu caطfin almudaaricu macطuufu calىa maadin wاlmacطuufu calى اmarfuuci marfuuc calaamatu rafcihi damat daahiraة fi aakhirihi fakulu maa yasluxu fiihi amsi fainahu maadin bgayri labsi fakulu alfaa istinaaf iska dheh kulu mubtada marfuuc bilibtidaa wa calaamatu rafcihi damat daahiraة fi aakhirihi kulu mudaaf ma ismu mawsuul bmacna aladii mudaafu ilayhi mabniyu calى الsukuuni fi maxali jarin fakulu ladii yasluxu fiiri maada inay mawsuulo tahay macnihii ladii meesheeda keen fakulu ladii yasluxu fiihi amsi saasay noqona ayib yasluxu ficlu mudaaricu marfuuc litajarudihi can الnaasib wاljaazimu calaamatu rafci damaة daahiraة fi aakhirihi fiihi fii xarfu jar wاlhaau damiir mutasil mabniun cala kasri fi maxali jarin aljaaru wاlmajruur fiihi mutacaliq byaslxu amsi faacilu mabniun cala kasri fi maxali rafcin yasluxu fi amsi amsi waxay geli karto amsida idaa waxgelay faacil waay wاljumlaة min alficli wاlfaacil yasluxu fiihi amsidaas laa maxala laha min alcraab liannaha silaة اlmawsuuli wاraabidu bayna الsilati wاlmawsuul aلdamiir اlmawjuud fi lafdi fiihi fainahu alfaau xarfu alfaau waaqicatu fi ljawaab liannahu mubtadahaas oo kuliga ah bimacna alcumuum iska leh marka faada raabito oo bimacnaa labadaasi isku haboonaysa ina xarfu tawkiidin wa nasbin walhaa tansibu ismu tarfacu lkhabra walhaau damiir mutasil mabniun cala dami fi maxali nasbin ismu ina maadin khabaru ina marfuuc wa calaamatu rafcihi damaة muqadaraة calى اlyaai اlmaxduufati liltiqaaءi الsaakinayni manca min duhuriha hiqalu طayib faina wاljumlaة min ina wasmiha wa khabariha fi maxali rafcin khabaru lmubtada oo kuligii mubtadihi waay fa kulu hadda mubtadaan ka dhignay maadi mudaafu ileyhan ka dhignay jumladan yasluxu fi amsila silat mawsuulan ka dhignay weli khabarkii waa maqan yahay inay khabar tahay waxaa kugu daliil laqbadi dhegeyso fa kulu maa ficil dhammaantiisa he yasluxu fiihi amsi amsi inay gasha u haboon he fa inahu ficilkaas maadin weeyaan khabarkii meeshaas u dhacay ayib bgayri labsin albaaw xarfu jar gayri ismu majruuru bilbaaw calaamatu jari kasratu daahiratu fi aakhirihi gayri mudaaf labsin mudaafun ilayh majruuru calaamatu jari kasratu daahiratu fi aakhirihi ayib aljaaru wاlmajruuru bgayridaas mutacaliqu bimaadin maadigaas isim faacil w waxwaa ku tacaluqi karaan wa xukmuhu fatu lakhiiri minhu ka qowlihim saara wabaana canhu wa xukmuhu alwaawu mustanafa iska dhe waaw lilistinaaf xukmu mubtada marfuuc calaamatu rafci damatu daahiratu fi aakhirihi xukmu mudaaf walhaau mudaafu ilayhi mabniun calى dami fi maxali jarin fatxu khabr mubtada fiiri wa xukmu xukmiisi fatxu akhiiri weeyaan khabar wa fatxu khabru mubtada marfuucu bilmubtada'i wa calaamatu rafci damatun daahiratu fi aakhirihi fatxu mudaaf alakhiiri mudaafun ileyh majruur wa calaamatu jarihi kasratu daahiratu fi aakhirihi minhu min xarfu jar wdamiru wdamiiru hu damiir mutasil mabniyu cala dam fi maxali jarin aljaaru walmajruur minhu mutacaliqu bilfatxi ka qawlihim ka qowlihim taas hadda fiiri waa maa qabligeedana kuma tacaluqdo maa bacdigeedana kuma jaar iyo majruur waay marka ayadaasa mubtada iyo khabar labadii jaara laga qadaraya wadhalika wadhalika qowluhum ay ay macno la tahay marka annaga ada jaari majruur lan iska icraabina laakiin waa jumla mustaqila ah ka qowlihim waana soo dhaaftay mar badan icraabteedi saara w baana canhu saara ficil maadi w baana ficil maadi mabniyun cala fatxi mid kastaba saas waay wاlfaacilu damiiru mustatiru jawaaza taqdiiru huwa amhila waay saara huwa rajulu w baana arajulu can gayrihi yani adaa faacilka soo qadaraysa ficil faacil la-an ma laha hadba siyaaqa wax u munaasabaysan yaad soo qadaraysaa markaasaa waxaad leedahay jumladan wa baana oo ficili faacil macduufa calى jumlati saara wاljumlatu saara fi maxali nasbin maquul qowl ka qowlihim saara ay ku qowleen saasay noqonaysa wاlamru mabniyu calى الsukuuni mithaaluhu xdar safqaة اlmaqbuni wاlamru alwaaw haddii aad rabtid xataa wاlamru alwaaw xarfu cadfin oo jumladan wاlamru mabniyun waxaad ku cadfay calى jumlati wa xukmuhu fat اlakhiir waa la dhihi karaa alamru mubtada marfuucu biاlibtidaa'i wa calaamatu rafcihi damatun daahiraة fi aakhirihi mabniyu khabru اlmubtada marfuucu biاlmubtada wa calaamatu rafcihi damatun daahiraة fi aakhirihi calى الsukuuni calى xarfu jar الsukuuni majruuru bclى w calaamatu jarihi kasraة daahiraة fi aakhirihi aljaaru wاlmajruur mutacaliqu bimabniyin waxaa le wاlamru amrigii mabniyun waxaa lagu binaynaa cala sukuuna lagu binaynaya marka mabnigaas oo isimka mafcuul ah yaa yuu ku tacaluqaya mithaaluhu qowluka weyaan ixdar safqat almaqbuuni mithaaluhu mithaalu mubtada marfuucu bilibtida calaamatu rafci damatu daahiratu fi aakhirihi mithaalu mudaaf walhaau mudaafu iley mabniyun cala dami fi maxali jarin mithaaluhu hi ixdar safqaة اlmaqbuuni khabaru lmubtada marfuuc waa dhihi kartaa jumladan oo ficilka iyo faacilka iyo mafcuulka iyo mudaaf uley ka kooban hal khabar waa ka dhigi kartaa oo ixdar markaa aad ka dhigtid kuligeed hal khabr oo tira ixdar safqaة اlmaqbuuni khabaru اlmubtada marfuuc calaamatu rafci dama muqadara manca min duuri xarakaة اlxikaaya waa dhihi karta haddii kale mithaaluhu inaad soo qadartid qowluka oo tiraa qowluka khabaru mubtada waay kadib markaas ixdar ficil amar oo jumlo gooni ay noqonaysaa ixdar ficil amar mabniun ficlu amrin mabniun cala sukuuni walfaacilu damiiru mustatir wujuuban taqdiru anta ixdar digtoonaw anta safqata mafcuulu bihi mansuuba calaamatu nasbihi fatxatu daahiraة fi aakhirihi safqata mudaaf almaqbuni mudaafu ilayh majruuru calaamatu jari kasratu daahiraة fi aakhirihi wاljumlaة min alficli wاlfaacili wاlmafcuuli bihi fi maxali nasbin maquulu qowl haddaan mithaaluhu qowluka aan soo qadarna wa wain talaahu alifu walaamu faksir waqul liyaqumi اlghulaamu wain alwaawu lilistinaaf in xarfu sharطi wa jasmin talaa ficlu maadin mabniyu calى fatxati muqadarati calى اlalifi manaca min duhuriha tacaduru talaa sacaa dacaa ramaa waa ficil muctal a waay mabnigi waa yahay laakiin fatxa meysha dhihileed mabniyun cala fatxa dhihileed calىa fatxa muqadara calى اlalifi manaca min duhuriha tacaduru wاlhaau talaahu hadaas ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به مقدم ألف فاعل مؤخر مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره ولام الواو حرف عطف لام معطوف على الألف والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره فاكسر الفاء واقعة في جواب الشرط اكسر فعل أمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقدير أنت والجملة من الفعل والفاعل فاكسر في محل جزم جواب الشرط تلا فعل ماضي مبني على السكون لا تلا فعل ماضي مبني على فتحة مقدرة على الألف منع من ذرا تعذر في محل جزم فعل الشرط waa تلاadaas تلا waxa waaye فعل الشharطi jawaabteedana faksir jumladaas oo amarka ah jumla amar haday dhacdo jawaab haday dhacdo fa in lala xariiriya waajib ah لأnnahu jumla amar ee ficlu shardi ma noqon karto wax kastoon ficli shardi noqon karin hadday jawaab shardi noqdaan fa baa lala xariirinayaa saas waay ayib wqul waxaa tiraahdaa liyaqumi اlghulaamu alwaaw xarfu caطf qul ficil amr mabni calى الsukuun wاlfaacilu damiiru mustatiru wujuba taqdiiruhu anta w jumlatu wqul macduufaة calى jumlati faksir liyaqum allaamu laamu lamri fiiri laamu lamri iyo laamukey a iskaa kaa darsoomin laamukey tacliilay faa'iidaysaa liyanjeliya siduu kaaga faydmo waa tacliil waay laamlamrina magaceedaaba laamlamri l wanaadow yaa maaliku liyaqdi yani waxaa weyaan waa laamlamri laakiin ta'aduban maca llahi laam ducaa lagu magacaaba marka hadda waxaa lagu leeya liyaqum ha istaago laamtaas laamu laamu lamri yaqum ficlu mudaaricu majzuumu bilaami اlamri wa calaamatu jasmi asukuun wa kusira takhalusan min iltiqaai saakin liyaqum ou ahay liyaqumi waxaa loo yiri takhalusan min iltiqaai saakinayn miimtii oo reeban iyo alifta laamta ka dambaysa oo reeban aliftan alifulwasli waa waa dhicaysaa algulaamu faacilu marfuucu calaamatu rafci damat daahiraة fi aakhirih wاljumlaة min alficli wاlfaacili yaqum fi maxali nasbin maquulu qowl maquulu qul wa qul dheh liyaqum اlghilaa wa in amarta min sacaa wa min gada faasqط اlxarfa alakhiira abada wa in alwaaw lilistinaaf in xarfu shardi wa jasmin yجزم فعلين الأول فعل الشhرط والثاني جوابه جزاؤه أمر فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع المتحرك في محل جزم فعل الشhرط wtaau faacil mabniun calى اfatxi fi maxali rafcin min sacaa min xarfu jar sacaa ismu majruuru bmin mabniyu calى sukuni fi maxali jarin aljaaru wاlmajruur min sacaa mutacaliq bamarta wa min gadaa mithlu min saca oo kale waay ayib faasqid alfaau waaqicatu fi jawaabi shardi asqid ficil amr mabniyu calى الsukuun wاlfaacilu damiiru mustatiru wujuba taqdiiruhu anta faasqid ay ahayd waxaa loo hoos dhigay asqitil la yiri takhalusa wainamaa kusira alficlu aw aakhiru اlficli takhalusa min iltiqaaءi saakinayn alxarfa mafcuul bihi mansuub calaamaة nasbi fatxaة daahiraة fi aakhirihi alakhiira صifaة lilxarfi wa صifaة mansuubi mansuub wa calaamaةu nasbi fatxaة daahiraة fi aakhirihi abada darfu الzamaan mansuub calaamaة nasbi fatxaة daahiraة fi aakhirihi abada wالdarfu abada mutacaliq basqid wاljumlaة min alficli wاlfaacili faasqid jumladaas fii maxali jasmi jawaab الshardi waa in amarta hadii aad amartid min saca hadaad ka amartid he faasqid اxarfa xarfka tuur taquulu waxaad leedahay yaa zaydu qdu fii ywmi اlaxad wasca ilى اlkhayraati luqiita rashad taquulu ficlu mudaaricu marfuucu litajarudihi can الnaasib wاljaazim wcalaamaة rfc dama daahira wاlfaacilu damiiru mustatiru wujuba taqdiiru anta taquulu waxaad leedahay anta yaa zaydu yaa xarfu nidaa zaydu munaadan mabniyun calى اdami fii maxali nasbin waatan hadda aan saakidaan soo sheegayno munaada hadduu mufrad calam ee noqdo yubnى calى maa yurfacu bihi low kaana fi baabi macrifati calaamaati اlcraab isimka oo mufradka calamka ah waxaa lagu binaynaa wixii lagu godi jiray mufrad mudakar haddii zaydu ou mufrad mudanaq maxaa lagu godi jiray damo hadduu tathniya noqdana yaa zaydaani hadduu jamac noqdo yaa zayduuna mabniyun cala waaw mabniyun cala alif ala leeyahay ayib ugdu ficil amar mabniyun calaa xadfi xarfi اlcila waa dhigi karta haddii kale ugdu ficil amar mabniyun calaa xadfi اlwaawi wاdamatu qablaha daliilu calى اlmaxduufi wاlfaacilu damiiru mustatiru wujuba taqdiiruhu anta ugdu jarmaad fii xarfu jar ywmi ismu majruuru bfi w calaamatu jarihi kasraة daahiraة fi aakhirih ywmi mudaaf alaxadi mudaafu ilayh majruur w calaamatu jarihi kasraة daahiraة fi aakhirih aljaaru wاlmajruur fi ywmi mutacaliq bigdu ugdu jarmaad fii ywmi اlaxadi maalinta axada dheelmo marka axada ugdi ay ku tacaluqdaa marka waxa weeye jumladan oo yaa zaydu ugdu fi ywmi اlaxad jumladaas oo dhan fi maxali nasbin maquulu taquulu waa mafcuulu bih taquulu oo kale ka dhigan tahay wasca alwaawu xarfu caطf isca ficil amar mabniyu calى xadfi اlalif wاlfatxatu albaaqiya daliilu calى ana alif calى ana almaxduufa alif idan wasca ficil amar mabniyun calى xadfi xarfi اlcila wa hiya alif wاlfatxatu اlmutabaqiya daliilu calى ana almaxduufa alif wاlfaacilu damiiru mustatiru wujuba taqdiiru anta wاljumlaة min alficli wاlfaacili wasca macduufaة calى jumlati ugdu ilى اlkhayraati ilaa xarfu jar alkhayraati ismu majruuru bilaa w calaamatu jarihi kasraة daahiraة fi aakhirihi aljaaru wاlmajruur mutacaliq bisca luqiita rashada jumla waxaa waaye oo takmiiliya shicirkaa lagu qurxina luqiita fiiri laqiita ma ahaya luqiita ha lagula kulmiye luqii ficil maadi mabniyu lilmajhuuli wa huwa mabniyu calى الsukuun اlاtisaali bdamiir rafci اmutaxarik w taau naaib اfaacil mabniyu calى اfatxi fi maxali rafcin arashad mafcuul bihi mansuub ficilka hadduu laba mafcuul qaato midka hore naaib faacila looga dhigaa midka dambena mafcuulnimadiisa lagu keenaa mathala waxay acطىa muxamadu caliya dirhaman acطaadi waa ficilkii muxamed waa faacilkii caliyan mafcuulu bihi awal dirhamna mafcuulu bihi thaaniya ahayd haddii majhuul loo oo loo binaya muxamedkii faacilka waa la gooy caligii mafcuulu bihi awal ahay naaib faacil dhagane ucطiya caliyun waxaa la sii dirhaman dirhamka sideedaa lagu keenaa marka ayib wa haakadaa qowluka firmin min ramaa faxdu calaa dalika fiima stubhimaa wa haakadaa alwaawu lilistinaaf haakadaa haa xarfu tanbiih kadaa alkaafu xarfu jarin daa ismu ishaara majruuru bilkaafi mabniyu cala asukuuni fi maxali jarin aljaaru walmajruuru mutacaliqu bikhabari mutaqadimin maxduufin taqdiiruu kaa'inun qowlu mubtada muahar marfuucu calaamatu rafci damat daahiratu fi aakhirihi qowlu mudaaf wاlkaafu mudaafu ilayh mabniyun cala lfathi fi maxali jarin wاljumlatu laa maxala laha min alciraab firmi fi xarfu jar irmi ismu majruuru bfi mabniyun calى kasri fi maxali jarin aljaaru wاlmajruur mutacaliq bqowlika liannahu hadda irmidaas ficil amar waa tahay laakiin hadda ficil amar ahaan loogama sheekaynayo lafdi ahaana looga sheekaynaya walidaalika inay isim tahay waxaa kugu daliileh fii baa gashay waxaan hore u soo sheegnay min calaamaati اlismi dukhuulu xarfi اljari calayh marka kownu fii dakhalat calaa irmi daliilu calى anaha almuraad huna ismu wa huwa alxadiiثu can lafdi اlamri marka bimacnaa lafdi ay ka joogta ayib irmi min ramaa min xarfu jar ramaa ismu majruuru bimin marka hadeed rabtid waxaad dhihi kartaa w calaamatu jari fatxa muqadara calى aakhiri manaca midura xarakat اlxikaaya haddii kale waa binayn kartaa labadaba aljaaru majruur min ramaa mutacaliq birmi faxdu fakdu ay hadda meeshas ku qoray maa faxdu xawa faxdu calىa dalika sidaas ku raac wa faxdu alfaau xarfu caطfi uxdu ficil amr mabniyu calى xadfi xarfi اlcila wa hiy alwaaw wاdamaة alatii baqiya daliilu calى ana almaxduufa waawun wاlfaacilu damiiru mustatiru wujuba taqdiiruhu anta xadaa yaxduu xadaa waa raacay xadwahu ay carabta la tiraahda qofkii yani sidii sidiisou macnaha qofkaas jidkiisou raacay faxdu raac calaa daalika fii mastubiyan wixii ka wixii ka wixiiba shaki galoo dhan oo macnaha kaamad madoobaado sidaas u raac qaacidada aan ku sii calaa xarfu jar daa ismu majruuru bcalaa mabniin cala asukuuni fi maxali jarin ismu ishaara mabni waay wاllaamu lilbucdi wاlkaaf xarfu اkhitaab aljaaru wاlmajruur calى dalika mutacaliq buxdu fiima fi xarfu jar ma ismu mawsuul bmacna اladii mabniyun calى الsukuuni fi maxali jarin majruuru bfi stubhima stubhima stubhima ficlu maadi mabniyu lilmajhuul wa huwa mabniyu calى اlfatxi stubhima wاlأlifu lilإطlaaq wa naa'ib اlfaacili damiiru mustatiru jawaaza taqdiiru huwa yacuudu ilى ma wاljumlaة stubhima min alficli wa naa'ib اlfaacili laa maxala laha min اlإcraab liannaha silaة اlmawsuuli طيب والأمر من khاaف khف العقاaبa ومن أجاaد أجد الجوابa والأمر الواaو للاستئناaف الأمر مبتدى مرفوع بالابتداء وعلاaمة رفعه ضمة ظاهرة في آkhرihi من xرف jر khاaف مجrور بmن مبني على الفتح في محل jر الجاaر والمجrور متعلق بمحذوف صفة للأمر والأمر أمرka أمرka oo min khاafa ka ahaaday أمرka oo kاaئن min khاafa waay khف العقاaبة khف فعل أمر مبني على السكون وإنما kusira آkhر الفعل تخلصا من التقاء الساaكنين إذا khف فعل أمر مبني على السكون وإنما kusira تخلصا من التقاء الساaكنين والفاaعل ضمير مستتر وجوبا تقدير أنت العقاaبة مفعول به منصوب علامة نسبه فتحة ظاهرة في آkhرihi والألف للإطلاق زيدت لأجل الشعر فقط طيب وkhف العقاaبة waay و min أجاada alwaaw xarفu caطفi min أجاada iyo min khaafa isku عراab waay marka min أجاada jaaru majruur macطuuf calى min khaafa والأmru min أجاada ay lamid tahay أجid الجawاaبa أجid ficل أmr mبniyu calى السكون وإنما kusira تkخلصا min التقاء الساakنين والفاaciل ضميir مستtir وجوبا تقدير أnta أجid wanaaji أnta aljawaaba mafcuul bihi mansuub calaamatu nasbi fatxatu daahiraة fi aakhirihi wاlalifu liliطlaaq shicirkaa loo kordhiyey ayib marka wa min ajaada ajid iljawaaba jumladan waxay ku cadfan tahay min khaafa khafi lciqaabay ku cadfan tahay wa in yakun amruka lilmuanathi faqul lahaa khaafi rijaal alcabathi alwaaw waaw listinaaf ama jumladan isaga cadaf in xarfu sharطi jaazimu yajzimu ficlayn اlawalu ficlu shardi wاthaani jawaabuhu jazaauhu yakun ficl mudaaric yakun ficlu shardi majzuumu bin wa calaamatu jasmi asukuun wa huwa min kaana alatii tarfacu اlisma wa tansib اlkhabra fiiri yakun ficlu shardina waa yahay markaas haddana kaanadina wixii ay camal fali jirtay camalaysana yakun marka ficlun ficlu shardi min kaana alatii tarfacu اlisma wa tansib اlkhabra majzuumu calaamatu jasmihi sukuun ayib amru ismu yakun kaana allaahu allaahuda meesheedii amru a u fadhiso amru ismu yakun marfuucu calaamatu rafci damat daahiraة fi aakhirihi amru amru mudaaf wاlkaaf mudaaf iley mabniun calى اfatxi fi maxali jarin lilmuanathi allaamu xarfu jar almuanathi ismu majruuru bilaam wa calaamatu jari kasraة daahiraة fi aakhirihi aljaaru wاlmajruur lilmuanathi mutacaliq bamrika fiiri wa in yakun amruka haddii uu yahay lilmuanathi aad amraysid aad leedahay lilmuanathidaas amaray ku tacaluqdaa faqul alfaau waaqicatu fi jawaabi الshardi qul ficil amr mabniin calى الsukuun wاlfaacilu damiiru mustatiru wujuba taqdiiru anta wاljumlaة min alficli wاlfaacili faqultaas fii maxali jasmi jawaab الshardi ficilka inta laba ficil ay qaadataan ficlu shardi yakun waay jawaabteedana faqul waay lahaa allaamu xarfu jar haa ismun majruur ama damiiru mutasil mabniun calى الsukuuni fi maxali jarin aljaaru wاlmajruur mutacaliq bqul khaafii ficil amar mabniyu calىa xadfi nuun khaafiina ay ahaan lehed sidii ficilka mudaaricba takhaafiina loo leeyahay haddii dumar aada la hadlaysid takhaafiina min ciqaab illaahi aada leedahay anti ayatuha almar'a takhaafiina min ciqaab illahi marka khaafi ficil amar mabniyun calaa xadfi nnuun طيب والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل خافي markaad leedahay ficilka khaafi fa'da ku egyahay ya-daas waa meeshii sukuunta lagu belaynahay nuuntia laga gooye rijaala mafcuul bihi mansuubu calaamatu nasbi fatxatu daahiraة fi aakhirihi rijaala mudaaf alcabathi mudaafu ilayh majruuru calaamatu jari kasraة daahiraة fi aakhirihi wاljumlaة min alficli wاlfaacili khaafi fii maxali nasbin maquulu qul faqul waxaa tira khaafi ka cabso ku dheh marka waa ka mudaafu ilayhi alcabathi mudaafu ilayhnu soo laablaabana waa aragtay dumarkii soomaaliya markii hore waxay dhihi jiraan layiri mudaafu ilayhi majruur weeyaan ninkii moog baa moog baa la dhihi jiraa layiri wallahu aclam salى اllah wslm calى nabiyina muxamed w aalihi wa saxbihi ajmaciin